raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka adahan oo kale ayaad ka dhegaysataan k n n u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna markales maqal wanaagsan subax wanaagsan saaka waa xad waa bisha februaari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falanqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ciidanka somalilan oo isaga baxay qaar ka mid a forimihii uu ka socdo dagaalka laascanood xaaladda magaalada iyo sida ay tahay saaka baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay magaaladaasi ka dhacay oo sii kordhaya cisbitaalada ku yaala laascanood oo la daaladhacaya dhaawacyo tiro badan oo la gaarsiiyey saacadihii ugu dambeeyey qaramada midoobey maraykanka oo sheegay in lala xisaabtami doono dadka mas ka ah dagaalka socda laascanood qodobadaas ayaan ku eegi doonaa

qabsadaa isbakabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliye midigta isqabsada asalka midabkiyo madhabtay ka sinantaay mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaa rasuulow shacbiga ma ka maarantaa maatiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeenna falaqeynta ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa xabada goosgoosa ayaa laga maqlayaa aagga ay isku horfadhiyaan ciidanka milatariga somalilan iyo kuwa deegaanka waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ciidanka somalilan ay isaga baxeen inta badan agagii dagaalku ka socday kow iyo maalmood ee lasoo dhaafay magaalada laascanood wararku waxay sheegayaan in aagaga ay iskaga baxeen ciidamada somalilan ay kamid tahay guriga gobolka halkaasi oo ay saaga ku sugan yihiin sida wararku sheegayaan dadka deegaanku tan ilaa hadda ma kala in ciidanka somalilan si buuxda kaga baxayaan magaalada iyo inay tahay xeelad kale balse kabixitaanka ciidanka somalilan agagii maalmihii danbe ay ka dagaalamayeen ayaa daba socda dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay magaaladaas dagaalkaasi khasaare xoog leh ayuu geystay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka markuu istaagay waxaa jirtay sida warar aan helino ay sheegayaan in dad tobaniyo ruux gaaraya meydadkooda laga soo qaaday meel ka baxsan halka dagaalku ka socday oo halkii ay dadkaasi joogeen madaafiic iyo hubkii kale ee lagu dagaalamaya baa la adeegsanaya ay ugu tageen dhaawacyo kala duwan ayaa la gaarsiiyey isbitaalada magaalada ku yaala oo ilaa afar isbitaal gaaraya waxaana jira dhaawacyo culus oo magaalada wax looga qaban karin oo dhaqaatiirta isbitaaladu dalbanayaan inay gurmad ka helaan muqdisho iyo garoowe doctor xasan cambe oo ka mid a ah dhaqaatiirta ku sugan laascanood ee daweynaya dadka dhaawacyada ay soo gaaraan ayaa ka hadlaya sida ay tahay saaka xaaladda iyo baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay magaaladu waa ay degan tahay hadeer dagaal ah oo hadda ka socdaa ma jiraan inkastoo mararka qaarkood meelo badan googoosta iyo baalamaqla habeenka gelibkiisa dambe markii ay saddexda habeenimo iyo wixii ka dambeeyay meelahaas gaadho marka xabadaha googooska ah waa iska maqlaa meelahaas shanshuutara isku ridaya iyo anagu ma naqaan marka xabadaha iska googooska ah habeenkii iska dhaca mooyaane iyo dee qolaha deerka meelintay ka shakida xabada ku rida mooyaane laakiin hadda xaalada magaaladu way iska degan tahay shalay dagaalkii dhacay horta ma ahayn dagaal caadi runtii markii laga hadlayo dagaalada soomaaliya gudaheeda ka dhaca runtii waxaan odhan karnaa dagaalada ugu culus buu ahaa markii loo fiiriyo xagga taymka uu socday iyo dhibaatada uu geystay marka shalay dagaalkii dhaawacyo runtii isbitaalada waxaa soo gaaray dhaawacyo fara badan dhaawacyadaas intooda badan dad goobta ku dhaawacmay ma ahayn dagaalka robiyaal xabad wiifta ah baabuur hadduu rabo qof ordaya oo qof jiray ee fir soo yaacay guri ku dumay waxyaalahaasa inta badan ku jiray marka dhaawacyadu runtii aad bay u badnaayeen dimashana waa jirtay dhimashadaas waxaa ku jiray dhinacan kale ee ciidanka somalilan dagaalamaya oo dhinacan kale ka soo jeeday waxaa jiray dad ilaa tuganeeye ah oo iyagana meelaha laga soo qaaday oo maqribadii iyo meelihii laga soo uriyey oo iyagana waxa weeye dhibashooyinka ku jira jira inkastaanan anagu qaar kala garanayn laakiin waxaan arkaynay calaamada iyo waxyaalahaasa lagu kala gargaranayay marka xaaladaha daawigu shalay iyo dhibashaduba sidaas ahayd runtii khasaaro weyn baa jiray runtii labada dhinacba waan dareemaynay oo dee anagu ambalansyada iyaanu goobaha wax kaga soo qaadaynay marka labada dhinacba khasaare aada weyn baa jira ilaa iyo maalinkii dagaalku bilowday runtii istaaladu gargaarka iyo wax ka qabashada ayay eh, u taagnaayeen eh, runtii waad og tahay oo xasanow meel dagaal ka socdo oo dhaawac la keenayo oo dhimasho la keenayo oo qaliil markii la sameeyo lixsan karayo oo dad kaloo qaliil hadday ah rabaan ku yaalaan culeyskeeda waa dareemi karaysaa dakhtarka waa kaa daalaya waa kaa daalayaan hadday rabaan way kaa gaajoonayaan waxaasoo dhan laakiin waxaa isku fuuqsaday niyad badahayaan dadkani oo qofka saaka istaaga waxaa laga yaabaa ilaa beri subax inuu isagoo sidiis inuu shaqeeyaan laga yaabaa oo waxa weeye niyad iyo moral bay ku shaqaynayaan dadku marka laakiin culeysku waa jira oo de markii dagaalada noocan oo kale dhacaan oo runtii magaalooyinka waliba gudahooda ama magaalada dhinacyadeeda ka dhacaan aad iyo aad ba culeysku badan yahay laakiin alxamdulilah sidaas ay tahay ma dareemayna inuu culeys badan la saaran yahay oo waxaa yar dadka istaalka markay soo gaaraan hadduusa qof serious ahayn ku dhintaan waa yar yahay ama qof mar dale intaanu dirnay ee dadhaawacyada sagalkata waa jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan lix waa la taqaanaa wixii aan wax ka qaban weyno xarmoo kale aan ugu dirnaa oo lafaha iyo waxaan ugu dirnaa dhakhaatiirta neerfaha kale qaliin kale garowa qeyb baan ugu dirnaa waxaan kaloo ugu dirnaa xamar baan ugu dirnaa marka meelihii qofka markaan eegno meesha aan isleenahay dhakhtarkii wax ka qaban karay ayaa jooga ayaan ugu dirnaa tiimam kale oo shaqaynaya banaan ka shaqaynaya jira tiimamkaasaanu ku wareejinaa ayaga ayaa markaas sii qaada meesha ugu talagaleen iyo meeshii laga heli karaya iyo la xiidhaan kadib halkaas loo sii qofka dagaalkii haddeer shalay dhacay oo kale eh, waxaaba jirtay ilaa labo qof oo dadka caafimaadka ahaayoo ku soo dhacay oo waxaa jiray kuwana daawacneen kuwana waxaweye gabad baaba ku dhimatay oo waxaweye ardada sanadkii u dambeeyay hadda ka qalinjibinaysa oo runtii ardada dheersiga ah ee firfircoon ahayd oo shaqadana gacanta ku haysa runtii ayaanu geeriyootay marka waa si weyn wuxuu yar istaaladu way kusoo dhacaan isbitaalka weyn hobiyaasha dee isagu xitaa eh, qaybtii soolarka isbitaalka dabka way waxbay ka yeeshay istaaladoo dhan way kusoo dhacaan isbitaal aysan kaga soo dhicin male marka eh, laakiin dee guryahaas uun waxyeeladu gaarayso ay wax la qabaan oo isbitaaladu kamid yihiin xaafado dhan oo dee waxa weeye burburay baa jira oo hobiyaal sidii loogu wada lagu burburiyey oo runtii si aad iyo aad u daran loola dhacay marka kuwaasuna xasan oo kamid yihiin doctor xasan cambe ayuu kaasi dhegeystay lahaa oo ku sugan magaalada laascaanood dhinaca kale warar aan helayno waxay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdirasaaq khaliif oo laascaanood ku sugan la filayo inuu goordhow warbaahinta la hadlo isagoo dul istaagi doono xaalada cakiran ee laascaanood ka taagan dhinaca kale haddaan eegno qaramada midoobey iyo maraykanku waxa ay walaac ka muujiyeen tirada badan ee dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaal ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxa ayna dalbadeen in lala xisaabtamo dadka mas-uulka ka ah dagaalka laascanood ka socda markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warreer murmaayow dombad weyn sabaynaysa oo daakhilku hallaabay oo ay dabayshiyo wataan daafadii hireerku oo uu dadkeedii isdilay laysna diriiraayo oo naaquudaheedii dawakhay ama dayow qaaday qaarna uu daloolinayabaan daaya ku hayaaye dantoodan ku waansheeyey haddii la diidaayo maxaan gabayga uga daalayaa maan dibnaha haysto marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdi way isla darsaane waaqlo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay ummad yahay daaga dagaalkiyo doqonnimadu waa laba aan isdiidi karino weligood isdoona warcabdilla waxaa kaloo la yidhi dawo malaha ruuxii ku soo dul joogsado dembi malaha ruuxii ilaahay ka daaye dantu cibba malahe dadkunba isku nacaye war kala kalamaanay waxa kaloo la yidhi waxba yaan dagaal iyo danuub loo durbaan tumine damac male walaalkii ninkii dooxa oo dila'e maduxdhaamo kii dayriyee diiday gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war anu waxaan dhihi lahaa dhiigladaadiya haddantu kuma jirte walaalaha isdiilayow isdaayadan idhi war walii kalee leeray isdaaya isdaaya isdaaya isdaaya walaalaya war kalamaanay war ma haysiine baarlamaankii waxaa la yidhi baarlamaankii ma la kala diray war meeshaa ka timid qaba miyaa ka dhacday ma firimbi baa la yeedhiyey war ma guddoomiye sacdiya hadashay miyay tiri hayaay war ma cabdi xaashib ha yaabay war ma fahad baa kursigii mar labaad loo doortoo soo dhex fadhiistay marka hore yaa soo doortay war ma mooshinay keeneen war baryaawun jaabka faarugayn hagaan leeyin war kalamaanay waxba laydinma sheegi karee baarlamaankii golihii shacabka hadda waa baarlamaankii golihii shacabka war cabdikuusow maxaad la neefneefsanaysaa ma kuraasay isku tumeen baarlamaanku war lanka waryay u wiinya waan walnin sheegahayo sheegaada midoowilku hayuubiyey abbawtanoo kale war ma dagaalka laascaanood bay mooshan ka keeneen aaga habaan kugu ogaaye maxaa badahaa ku geliyey aaga oo haddama anaa nawdaada kugu hayst war idinkaaba baarlamaan u haduul aan la garanayne baarlamaankii hadda waa golihii shacabka see u sheegaahe aryaa waxaa naga sheeg hana wareerinina ma wada wadahaa ku go'ay war waraagada garsata ka garsadahaana maykiiga taaran war horta cabdikuuso waa xiiqsan tahay bal biyacabo isdeji war carayso adigaa falane ninka cabsi baa haysa la sheegi karin ninku hadduu helay yaa ku khasbaya maa iska daayo aramakiisku soo riixa war aadan kuyoomi karin dhibkeeda ay leedahaye baarlamaankii hadda matalayaashii qaranka golihii shacabka ee dastuuriga ahay baarlamaankii ummadda haddana ma kugu qalloocatay warta tooma dhoolanka warkaa kufukdo warjiniyu kugu kabaalaha kaa kabaalo war malaha saar ba ahaye maa laga tumo warbiga salaal soo diyaarihe arma ii sugtiino aan warkaan idhaahdee baarlamaankii <clears throat> waxaa la yidhi abshir ma fahmin warwarsan allaha ka keena laga wadaaye sug allaha kala keeno inba waa ogaanaye baarlamaankii idiin sheegaa waayahe war cabdikuusow nama qabatee noo sheeg waxaa maanta odhan aad la marmarganayso now gawri waar waa yaaba aniguee ninku muxuu qarinayaa war adiga laftaada ha gowgaweynina orodoo meeshaad ka timid aad war waa idiin sheegayaahe baarlamaankii khawaafaa taabtay kalshakina waa soo dhex galay warkaan idin dhammaystira hosta dhinacyada naga fiiriya war mar horaan salaama naqsaneeye warka wadniyo waa idinsoo wadaahe warka waxaa la yidhi baarlamaankii ama kii xildhibaanada xaroonaayeen si ay kulanka uga qayb galaan kiiq iyo wiiqaa yeerti waana diideen in la baaro waxa qaylinaya inay suuma ka yihiin inay wax kala jiraan war shaki amniyaa jiraa la yidhi yaahu haddaan leemaa shaki amni dhacay war shakigaanu kii hore waa ka weyn yahay xildhibaan baarlamaanka ku dhex fogto aa laga baqay kadibna waxaa la yidhi yaa la yidhi si amniga loo ilaaliyo xildhibaanada ha la baaro isla markiina waxaa ka dhacday xasaanadaan leeyahayo liima soo dhowaan karo xitaa qaar carya ay baari kara yidhi waa la sheegay war la baqaayo baaritaanka qof diiday fii shay aryaamaha maanta la joogo amba xildhibaan ha naqdo amba wasiir ha naqdo amba safiir ha naqdee qof baaritaan diidaa haddaad aragto ee isku aaminina mahaaga ha ii soo dhaafin dheh war xaqiiqadu waxay tahay dhilqaha cid ka marani inaanay jirin xataa baarlamaanka war hadda kahor xildhibaan shariif mustafa wuxuu yidhi shabaab meel fog ma jira baarlamaanka inay ka mid yihiin oo dhex fadhiyaan oo muu cararo gaalun viji ay walanka dhimanyin adheegi jari xildhibaan goodax barrana hadda kahor waa kii yidhi kaasaa ka mid a xildhibaanada shabaabka inta farta fiiqay war anigu markaan arkay xildhibaanno ka qaylinaya degmooyin al-shabaab haysta la cunaqabateeye haddaan laga qaadinna mooshin baan keenaynaa waxaan is baroorta orgiga ka weyn war waxaa jira degmooyin shan iyo toban sana shabaab u goodoomiyo cunaqabatayn saaray welina xildhibaan ka hadlaya ma arkin toddobaadna kuwa dawladda goodoomisay qayladhaan baa ka bilaabaysay ee sidee wax u jiraan boowe macawisleydii meeday war anigu markaan arkay xildhibaan macawisley eedaynaya ayaan quustay allah ayaan badnaan lahaayeenaa kuwani kol dadkay dhaafaan war hadda ka hor waa kii xildhibaan saalax badbaada isqarxiyeye baarlamaanku ma in la baaray dembi u arkaan mase ishubaan iyagu horta war haddaan dhatiraynin waxaa la wadoogayaa shantii sane ee la soo dhaafay shabaab inay ka shaqaynaayeen sidii ay matalaad ugu dhex yeelan lahaayeen baarlamaanka aryaadhaha samiday cabdullana waxau yidhi how dad caqligood u doorsamo deb laguu soo xiireesdiila dad caqligood u doorsamo deb laguu soo xiireesdiila war kalamaanay war mahaysiina qaranka somalilan waxay sheegeen in ciidanka qaranka somalilan ay isdifaacayaan sababtoo ah qaranka somalilan waxa soo weeraray bay dhaheen nabaddiid qaran ah dee ciidanka qarankuna way isdifaaceen sababtoo ah qaranku awood buu u leeyahay inuu isdifaaco qaranka somalilanna ma aqbalayo qarannimadiisay lagu xadgudbo warwaaqlow qaranqaran badanidaama ku qafiiftay waar dee qaranku waa isdifaacayaa baa lagu yidhi war kalemaanay ninkaani war maahay dagaal culus baa ka dhacay laascaano waxaana la weeraray baa la yidhi guutada toddobaad taliyo u ahaa jenaraal mahad cambaashi wararka qaarna waxay sheegayaan in jenaraalka laga daadsaday marka calaa kulli xaal waxay u muuqataa balaayadu inay sii ballaadhanayso horeyna waxaa loo yidhi gafuur la qabtay leedahay ee daba la qabto ma laha war kalemaanay war ma haysiina kursiga calool xanuunka ee hob siddeetan iyo lix baladweyne waa tii laga soo xambaarsho waad ogeydeen doorashadiisiina maantaa la qabtay ma joylaa ka adeegtay hayehe ojoyle ooyow oriyow ojaydhi dhiibaday maa ka dhacday war warka iga dhexgelinine waxaa ku tartamaa layidhi kursiga cabdirasaaq bukhaari axmed iyo dictor maxamed sheekh axmed maxamed warfaad iyo cabdinuur ma iska cafiyeen war musharaxiintii wiilka iyo waalidka ahaba waa hareen hayaay waar ma rooblaa ka taliyey war muuse geelle ma joogay aaga wargo'yin ragga in laysugu taga ma ahayn aryaa dhagax buur iyo jigjiga kursi haddaadan ka sii karin shib naga dheh war kalamaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalan tihiin waxaan maqli jiray saxan saxan ku gud saansaxan ku gud doorasho labanni isu soo taag istaagtay mid uu yidhaahdo marka horeba waa tanaasul haddaad arki jirteen tiiyaa dhacday sagaashan iyo siddeed ergeyoo la sheegay in laysu keenana cod gacantaaga oon qofna ka harin waxay ugu codeeyeen doctor maxamed sheekh axmed maxamed xantuna waxay sheegaysaa inuu garabka faarax ahaa garabkii fahadna waa ogtiino waa tii albaabada laga xirtay horta waxaan maqli jiray febraayo iyo fudayde kursigan doorashadiisa mar kasta maxaa febraayo loo qabtaa war dawladdii dhammaysay kursigaas ku mid ahay ya febraayo hayti war kursigan waxaa lagu xasuustaa roblow roblow marumba marumba layswada raacaye marumba marumba war kalamaanay war ma haysiine dagaalkii ruushku yukrain ku qaaday sanadaa ka soo wareegay baa la yidhi ilaa haddana guulla taaba karo lama kala gaarin dadka wax falaqeeyaana waxay dhaheen dagaalku uma eka mid joogsa doona sababtoo ah reer galbeedku waxay rabaan inay ruushka yukrain ku jebiyaan madaxweynaha ruushkuna waxuu aaminsan yahaa la yidhi hadduu ku fashil kulmo dagaalkan inuu ku fashilmayo hoggaanka dalkiisa marka inuusan gadaal u noqonaa ka go'an warniyow adigaan dunida war ka hayne dagaalka shabaab dowladda soomaaliya ku qaaday siddeed bilood oo socdaa sanad ma gaarin dalka kala barna waa la xureeyaa la yidhi weliba hay-adaha caalamiga caalamigaah waxay cilmibaaris ku sheegeen in argagixisada geeska afrika la soo afjari doon haddii sidaan xaaladda ku socoto minay geeska afrika ka tagaan intay aadayaanay dhaheen war waaba la afjarayaa baa lagu yidhi waayahay dhinacee loo afjarayaa war madaxda somalilan waxay leeyihiin gacanood waxaan gula diriraya waxaa ka mid ah al-shabaab wah yooba arageena ah? aryaamadeeyow adigaba muggi lagu soo tarxiilaya walaal laguuguma eeday wargooyin balaayada markii la ysku eedeeyo ayay dadka ku dhex dhuumataa fursad bayna u tahay marka waxaan ku talin lahaa dhinacna uma roona dhinac gaarana ma joogtee yaan laysku eedayna ha laga wada howlgalaan dhihilaha aryaab bishaarow kuwa laysku eedayhay axaad ka sheegay gobol dhan oo jubbaland ka tirsanay joogaan una nuux nuuxsamaysid war cabdilow madaxweyne alsayid axmed madoobe hadda ka hor waxaan ku idhi baadi weeyaanta sawde ma loo birmado baladkeni bu'aale managa basbaa war kalemaanay war ma haysaane argagixisadiiyo ciyaalweeradu kalema roona waxay ciyaalweeradu dileen wiil yar oo labiyo toban jir ah habeen horena foolxumaday dhigeen waa tii lala yaabayo nin shiikhoo hadlaaya waataad maqlayseenoo waa kii yidhi anoo masaajid ka soo baxay bay ay qabteen ciyaalweeradu kadibna waxay igu xukumeen gabarh iyadana waddada ka soo qabteen inay weysada iiga jebiyaan aniguna waxaan ku yidhi buu yidhi u bareeri maayo waxaan alla ii bannayn gabadhaasna waa gabadhaydoo kale ayadana ha ku xadgudbina anigana haygu xadgudbinina kadibna ilaahay baa ciidan ii bixiyeyoo askari baana arkay markaasuu xabad ku soo bilaabay sidaas baan aniya gabadhiiba ku badbaadnay kuna kala badbaadnay aryaadhaha ciyaal weeradan horta duul xumaa waxu sheegay qawaariijtu xataa inay ku lug leedahay waa uga shakisannahay horena waa tii loo yidhi qoonwalba duulqa loocaano qaladu meersha waa qaaban qoonwalba eh. duulqa loocaano qaladu eh. meersha waa qaaban war kale maanay war ma haysiine eh. saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lagu tuntaa la yidhi waar sidaa doonta ugu galgalamiyaa ka dhacday galmudugna weli laguma kala bixina waxaa la yidhi ciidankii eletariya lagu soo tababaray oo lugaha ku sii jeeda waar meeshu foogaa maanayba gaadhayn war ciidanku waa lugaynayaanaa layidhi dhulkana jirraq badanaa ku yaalla war macaljibisadaee dardaraan maxaa loo dhahaye yirugu tortuwalsayaw jigu yalakajeede war waxaa la yidhi hadduu macallin saxseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad maahan goorta ardadu inaa ciyaartaaye ilmo hooyadood maqantaana waa sidoo kale fariimahaasi xubintii kale ee ka horraysay kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho kulankan xiga nabadgelyo